kitaabu اlfaraa'idi faraaidkii buu kitaab yahay walwasaaya iyo dardaaranadii ayb faraa'idku marka arkaanuu leeyahay arkaanu اlirhi waxaa weeyaan waari mawruuث wa xaqun mawruuث waari mid wax dhexlaayo mawruuث mid mid la dhexlaayo ama muwarisna waa la dhahaa mid wax dhexal siinayo ayb rukniga kalena waxaa weeyaan xaqun mawruuث xaq la dhexlaayo tarikana waa lagu magacaaba tarika shuruud buu leeyahay irhigu shuruuddiisu waxay tahay dhaxalku <clears throat> dhaxalku shuruuduu leeyahay shuruuddiisu waxaa weeyaan taxaququ mowti taxaququ mowti اlmawruuh ninka la dhaxlayo dhimashadiisa inay xaqiiqowdo la hubsado say ku xaqiiqoobaysaa laba shay ayb waxay ku xaqiiqoobi kartaa markaa imaa bilqaطci ama bilyaqiin oo ninkiinu dhintay baaba la og yahay waaba la duugayba waimaa bilxukmi ow bilxukmi ama xugun ahaan qaadigii baa ninkan dhimashadiisu xukumay oo kale mafquudu ah waa la la'aa <clears throat> meelo dagaalla ayaa ugu war dambaysay warkiisii waa la waayey qaadigii qadiyadiisii markuu galay wuxuu xukumay marka ninkan in marka mowdkiisiibuu xukumay marka qaadiga ijtihaadkiisaas iyo xukunkiisaas waa lagu dhisaanmarka taxaququ mowti اlmawruuثi imaa biاlyaqiini aw biاjtihaadi اlqaadi tan labaad waxay tahay taxaququ xayaati اlwaariثi bacda mowti اlmawruuh kan la dhaxlayo gadaashiis ninkan inuu noolaaday wax dhexlaayo iyadana waa in la hubsado marka meesha maxaa ka baxay ninkan mawruudka hadduuba nolol dembe haddii uu nolol dembeeyey nin uu ka nolol dembeeyey ma dhexlaayo amase yani waxaa weeyaan aan la ogeynba labadoodii yaa hor dhintay lama yaqaan ma la dhaxal siinayn laa tuwari zaahiqan can zaahiqin mid halaagsamay ku halaagsamay ha dhaxal oo hal mar ay isla wada halaagsameen ha dhaxalsiinin ha isdhaxalsiinin shardigan baa ilaa maqan tan saddexaad waxay tahay macrifatu idlaa'ihi lilmayiti biqaraabatin ow nikaaxin ow walaa'in waa in la yaqaano meesha ninkan uu uga soo dhowaaday ninka u dhaxlayo waaridku mawruudku meesha uga soo dhowaada waa in la ogyahay nikaax miya jihatulwalaa miya jihatu ah, nasab miya in la ogaado taas shardi kaley ku daraan oo waxay yidhaahdaan qaadigoo u gaar yahay ama muftiga ninka ah, dhaxal ka fadwoonayo ama ninka qaaligaabaa laga rabaayo waxay tahay alcilmu bijihati alirhi ayb binisbati lilqaadi aw ilmufti <clears throat> jihada irhigan inuu yaqaano ninka muftiga ama qaadiga noqonayo intaan la dhaxlin marka xaqa mawruudka ee tarikada la dhaxlaayo shan xaq baa ku laasimto qofka inuu ogaado waay tarikada shan xaq ayaa ku laasimaysa xaqa koowaad waxaa weeyaan xaq caynu tarika ku tacalluqay xaq oo maalkan meydkan uu ka tegey baaba xaq baa ku dhex jiro ayb dime ma aha cayntaaba laga rabaa cayntuu ku tacalluqaa zako oo kale wa ninkii waa dhintay isagoon maalkii zakadii ka bixinin zakadiina waa waajibtay maalkaas tarikadaasi waxaa ku dhex jiro maal ninkaas uusan lahayn oo masaakiintu leedahay soo maaha xaq marka cayn ku tacalluqay waay kaas maalan cayntii tarikadii waaba marhuun gurigii ninkan gurigii uu ka tegey rahan buu dhigay nin buu u rahan dhigay dayn baa loo haystaa cayntaas marka waa mashquulsan tahay soo maa rahan bay ku mashqul waa in la fakiyaa horta ayb shayga labaad waxaa weeyaan kan labaad mu-anu tajhiiz ninkan diyaarintiisa godqodkiisa iyo karfantiisa iyo howlahaas tarikadaa ayaa laga rabaa tan saddexaad waxay tahay adduyuun اlmursala cala اdimma duyuun marka dimada korkeeda saaran qofka cayn maada maalka maalka kuma tacalluqdo laakiin ninkii baa lagu leeyahay maalkan hadda wax saaran ma ah ayb duyuuntaana marka waa laga gudaa ninka saanay u kala horreeyaan marka kow waxaa laga bilaabaa xaqa caynta ku tacalluqaya kow kaasaa laga bilaaba zakadii iyo wixii ahaa kow laba waxaa lagu xijirayaa marka mu-anu tajhiiz dib maalkiisiiyo dhanba uu noqdo maal xaq lagu leeyahay cayntii maalkaba cid kale marka ay leedahay xaq kale uu ku tacalluqaayo de mu-anu tajhiiz dadka si kale ha ugu raadiyaan marka sidaanay u kala horreynayaan ayb isla markiiba ninka waa dhintay godqodadiisii maalkiisii ka diyaariya ma la dhahayo horta maalkan wax loo haysta ma jira isaga maalahaan maya markay noqoto tan loo soo gudbo mu-anu tajhiis deyntaa saddex amarkan ah isaga deyn ma lagu lahaa wax deyn ku lahaa ma jira dimadiisa lagu lahaa biilal iyo wax lagu lahaa oo ka dhintay ma jira haa alla baxsheeda nadar iyo lagu lahaa deyntuu soo gelaa marka nadarka tan afaraad waxaa weyn alwasaaya dardaaranadii isaga ma dardaarmay haa dardaarankii markaa la bixiyey idan ulus wixii ka yaraa iyo sidii ay ahayd shan marka xaqa shanaad waxaa weeyaan dhaxalka dhaxalka marka isagaa ugu dambeeyo intan baa laga hormarinaa intaan haddii ay isku fuuqsato lacagtii waxba laga dhaxli maayo ninkaas soo qaad dhaxal un maalkii iska sii maahan marka waxaan dhan in la hubsaday u baahnaanaya ayb asbaab uu leeyahay marka wax lagu dhaxlo asbaab اlirhi waxaa weeyaan marka eh, nikaax nasab walaa sabab afaraadaa jiro sababka afaraad waxaa weya baytulmaalka baytulmaalka iyada isagana jiha wax dhaxasho wa ninka haddii intaa loo waayo wax dhaxlo baytulmaalka maalkiisa la dhigaa laakiin baytulmaalka shaaficiyadu aaday u cariiriyaan waxay yidhaahdaan baytulmaal muntadam ah inuu jiraa shardi ah oo xaqa meeshiisii ku bixinayo oo sidii ay ahayd u bixinayo laakiin baytulmaalku haddii musuq maasuq uu ka dhex jiro mmay waxba laguma bixinayo qaar waxayba yidhaahdeen waaba ka quusannayba baytulmaal muntadama ilaa mahdiga ka imaanahay marka waxyaabahaas marka quustaas iyo m iyadu maa la samayn karaaayb calaa kullin marka asbaabtu marka saddexdaasaa aad yani muttafaq u ah sababkaasna waa lagu dari karaa axaadiidta gobol waxay sheegayeen nin wax nasab ku dhaxla la waayey wax ku dhaxla la waayey eh, walo wax ku dhaxlo nikaax la waayey ee eh, nebiga marka uu yidhi yaa ninkan ku magaalo ah nin baa yidhi anaa ku magaalo ahay isagu siiye xoolihiisa ayb marka jiha markaa beled iyo jiha ma noqonayo laakiin waaqacatu cayn waayo un marka inay macaani kala yeelataa suurtagal noqon karto wlwaarisuuna kuwa dhexla mawaanicna waa leeyahay ersiga mawaanicdiisu iyaduna saddex waa waxaa weeyaan ikhtilaafu diin riqi iyo iyo qatli qofka qofkuu dila ma dhexlaayo addoon hadduu yahay wax ma dhexlaayo laba diinood hadday kala wataan islaam iyo wax kalena ma isdhexlaayo waalwaarihuuna kuwa wax dhaxlaya min alrijaali xaal ay ragga ka mid yihiin casharatun toban waay alibnu baa dhaxlo wabnulibni baa dhaxlayo ibnulibni wa in safala haba hooseeyo oo ibnu ibni ibni ibnulibni ha ahaado haddii la doono wax isaga ka koreeyaba haddaynan jirin waa dhaxlaya waalabu aabbihii baa dhaxlayo waljaddu awowgii baa dhaxlayo wa in calaa awowga haba sarreeyo walaqu baa dhaxlayo walaalkii ayb wa baa dhexlaya walaalkii wiilkiisii baa dhexlaya wa in taraakhaa yacnii haba raaraco ayb hoos hagalo waalcamu adeerkii baa dhexlayo wabnulcamina adeerkii baa dhexlaya wain tabaacadda haba fogaado ayb dee adeer dhow la waayo kii labaad kii saddexaad saas u soconaan wazawju baa dhexlaya zawjkii ayb ninkii walmowla almuctiqu iyo mowlaha xoreeyey midka nicmadan oo xoreeyey dariiqat ikhtisaar buu hadda ku sheegay dariiqat lbasdina shan iyo toban gaaraya akha waxaa ka soo baxaaya saddex akh shaqiiqa akhli aba akhli uma laba meeshaa marka ku darso ilaa hal waa waa tirada ku darnay mogta laba ku dar meeqaan toban iyo laba soo maa ibnulakhana ibnu akh shaqiiq iyo ibnu akhli aba waay hal ku darsa marka ilaa hal ibnulakh waa noo qoran tahay mogta maxay noqonaysaa marka saddex iyo toban soo maaha camka isagana waxaa ku dartaa cam shaqiiqa iyo cam li'abuu noqon karaa li'abka ku darsa marka afar iyo toban ibnulcamkana shaqiiq iyo ibnu cam li'aba meeshaasna halaa ka imaanaya shan iyo toban waa marka haddii la basdiya haddii marka laysu keenana waa tobankaas almowla almuctiqna waxaa weeyaan midka isagu wax xoreeye ama casabadiisa haddii isaga la waayo casabadiisa dhexlaayo marka jihat ulwalaa laba dhinac maaha dhaxalkeeda hal dhinac nin baa nin xoreeyey ninka uu xoreeyey baa dhintay wax kale casabo kale oo ka hormarto waa la waayo dhexasho kii xoreeyaa dhexlaayo laakiin ninkii wax xoreeyey haddii uu dhinto ninkii la xoreeyey ma noqon karaa wale iyo maadaama wale waa isu waa ka dhexeeya laakiin walow wax ku dhexlaaya kaas ma qabaan maya hal dhinac le wax laysaga dhexlaa isaga walaha ayb ee labada dhinac maa nasabku laakiin labada dhinac waa laysaga dhexlaa aabbuhu wiilkiisa waa dhexlaa wiilkana aabbihiis waa dhexlaa saasoo kale maaha marka midaan saa oge waalwaarihaatu kuwa wax dhexlayo min annisaa'i xaal ay naagihii ka mid yihiinna sabcun toddoba toddoba naagihii ka midana waxbay dhexlaan waa dariiqadii ikhtisaarka toban waa haddii kalan albintu gabadhii wa bintulibni bintulibni inankii wiilkii gabadhiisii sideeda marka dhaxalkan laga sheekaynayo calaaqada la sheegaayo meydkuu calaaqa la leeyahay calaaqo walba halkan ku qoran meydkaa la fiirsanen e, iyagu maxay isku yihiin dadkaana daa tiraa ku wareereysaamara haddii lagu yidhaha albintu waa meydka gabadhiisii yacni gabarnimada meydkii ay la leedahay wa bintu libni bintulibni yacnii meydka wiilkiisii gabarhu dhalay wain safalad haba hoosayso waalummu hooyadii waaljaddatu ayeydii wain calad haba sarrayso walukhtu walaashii waazawjatu zawjadii waalmowlaatu almuctiqatu iyo haweentii xoraysay intaa marka toddoba waay haddii la basdiyana waa iska fahmi kartaan ayb ayb oo jaddadu dhowray noqonaysaa min jihati اlab min jihati اlum ukhtadana waxay noqonaysaa eh, iyadana shaqiiqa ama liab tobanku saasay ku imaaneen waman laa yasqudu waman axad laa yasqudu aan dhacaynin bixaalin sina aan ku dhacaynin khamsatun shawa kuwa aan sina ku dhici karin waa shan azawjaani labada isqabto labada isqabto nin iyo naag wada joogo ma isdhaxli karaan mid unbaa dhimanaya dabcan Eh, haddii ninka dhintana naagtiisa kor i hoos waa dhaxle naagtu hadday dhimatana ninkeeda kor i hoos waa dhaxla baa laga wadaa azawjaani labada isqabto wal abawaani hooyadii aabbihi kuwan waa joogi karaan waana wada joogi karaan midkood inuu joogan waa suurtagal kuwan wa waladu sulbi iyo dhabarka kan kasoo cunuga ka soo go-ay yani cunuga aad toos u dhashay gabadhii wiil waxuu doona ha aado tooskaa u dhasho ku dhaxla marna dhaxalkaaga kama qadi karo hooyada iyo aabahana dhaxalkaaga sina ugama qadi karaan xaaskaagana sina ugama qadayso dhaxalkaaga adnadkeeda sina ugama qadayso ilaa yacni maanic inuu kugu quma maaha waman laa yariu waman qof laa yariu aan dhexlaynin bixaalin sina sabcatun toddoba waa alcabdu addoonku walmudabbaru addoonkii la dib dhigayo haddaan dhinto xor baa tahay layidhi wa umulwaladi umu waladkii ayb naagtii laga dhashaday ilmaha waa iyadoo addoon ah walmukaatabu kii la kitaabiyey inta saddaa keento xor baa tahay waxaan tirada badan waxaa ku filan ariqu addoon inuu yidhaha bis leanna mukaatabku waa riqi umwalad waa riqi mudaberku waa riqi kulligood marka riqi baa kaaga filan walqaatilu midka wax dilay qaatilkaa marka shaaficiyadu waxay yidhahdaan ama mubaashir ha noqdo ama sabab ha noqdo isku hallo mubaashir markau noqdo markuu toos u dilowa sabab markuu noqdona waa maxay sababtiisuu ku dhintay ninkan ma dhexlaayan xataa waxay yidhahdeen shaahid hadduu hadduu noqdo markhaati isaga markhaati ou furay dartii haddii loo dilay oo u dhintay ma dhexlaayan yacni waxayna saa u yeelayaen marka saddan lilbaab baabkaasoo dhan marka inaan dadka la degdegsan qaacidadii baana man istacjala shayan qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi walmurtadu murtadkii ayb isagana wax ma dhexlaayo ayb sina kuma dhexlaayo ciddii markaa qof muslima ma dhexlaayo gaal kalena ma dhexlaayo xataa saasay leeyihin isaga ayb wاlmurtadu murtadkii zindiqi baa lamida ayb waahlu milatayni iyo dad laba diimood kala haysto laba diimood markay leeyihin shaaficiyada islaam iyo gaalnimay ka wadaan gaalnimadoo dhan hal diin waaye islaamnimadiina waa diin ayb waa jiraan marka madaahibta qaar dhahaayo taas ma ahane hadday xataa nasraani iyo yahuudi ma isdhaxli karaan oo laa yatawaaraثu ahlu milatayni xadiidka saasuu dhahaya ahlu milatayn marka nasaaro iyo yahuud laba diinay kala yihiin laakiin shaaficiyadu waxay leeyiin gaaloo dhan saf ka mar oo hal diin islaamkuna oo ka soo horjeedaan ayagu waa isdhexlaayaan laakiin islaam iyo hayruhu isdhexli maayaan ayb wa aqrabu lcasabaati casabaadka tan ugu dhow dhaxalka laba sibaa wax loo dhaxlaa farad iyo tacsiib farad waxaa weeyaan wax muqadaru qaadanaya loo gooyey oo furuudda soo socota ah tacsiibna waxaa la yidhahdaa wax go-an ma qaato hadduu isaga keligiis soo harana keligiis uu yahayna oo ahlu farad uu ka soo haro yacnii ahlu farad aynan jirin kulli maalka u qaadana hadday ahlu farad joogaanna markay ahlu farad wuxuuda qaataan inta u soo hartou qaataa tacsiib waa kaa marka alxiqu اlfaraa'ida biahlihaa famaa baqiya faliowlaa rajulin dakarin xadiidkaasaa labadii noocba lagu sheegay marka kan marka wuxuu leeyahay casabaadkaas marka see loo kala hormarinaa iyaga jihada qurbigo marka hadlaad jihooyinka marka cusuubada waxaa weeyaan bunuwatun ubuwatun ukhuwatun cumuumaة uma walaa-un shantaas jiho waay sidaas u kala horeeya bunuwa ubuwa ukhuwa cumuuma walaa mararka qaarkood marka quwana waa jirtaa inay isku xagga qurbiga iska sinaadaana laga yaaba qurbiga maxay ku kala baxayeen markaas casabaadka quway ku kala baxayeen jihadii marka waa ka sinaadeen quwadii bay ku kala baxayeen maalan walaal meydka ku hooyo ku aabba aha joogo casaba noqday iyo mid ku aabbana meeluu taagan yahay kee qaadanaya dhaxalkee labadooda kee la hormarinaana shaqiiqa limaada xagga jihada isku mid ka yihiin ogo waa uquwa laakiin maxay ku kala tageen quwada shaqiiqu aqwaa min eh, min alakhi lilabi saasay marka loo kala hormarinaa casabaadka jihooyinkooda iyo iyo quwadoodoo la fahmana xujbiga baabkiisa in la fahmaa fududaanayayb ila iyagii marka waa isreereebayaan waa isxijaabayaan macna noocaas oo kale isku xijaabayaan ayb casaba marka la leeyahayna saddex noocay u qaybsantaa alcasaba almutacasibuuna bianfusihim bigayrihim maca gayrihim saddexdaas kuwa marka badanaa haddii la idlaaqa casabada waxaa loo jeedaa kuwa iyaga casaba isu ah iskood oo aan cid casaba ka dhigtay jirin kuwaasoo dhan marka waa niman kuwaas ilaa hal maahane waa midda muctiqada ah naag casabo waa laga dhigaa maahane iskeed casabo uma noqoto iyadan aan bilkhayr ama maca ku noqotaa iskeed casabo uma noqoto ilaa hal naag maahane midda wax horaysay wayn ayb walaysa fi nisaa'i duran casaba ila latii manat bicitqi raqaba ayb middaas keligeed ayaa waxay noqonaysaa yanii eh, casabo ka annaagaha inta kale marka ama maca alkhayr bay casabo ku noqotay hayr baa joogo ayb ukhta shaqiiqa maca albinti oo kale casabay noqotay ukhtadii shaqiiqada ahayd ayb ama bilkhayr inay ku noqoto mayd baa dhintay wiil iyo gabaru ka tegey gabadhi casabay noqotay laakiin maxay ku noqotayna bilibni bay ku noqoteenisgeed uma ahaateen wa aqrabu lcasabaati casabaadku kuwa ugu dhowaanshada badan alibnu waay wiilkii uma bnuhu ibnulibnigii baa ku xigo maaragtaa marka bunuwadii buu soo hormariyey uma alabu aabbihii baa ku xigo uma abuuhu baa ku xigo aabbaha aabbihiis waa ubuwadii uma alakhu baa ku xigo walaalkii lilabi waalummi ukhuwadii marka jihada saddexaad ee ku xigta waa jihat اluquwa waay uma alakhu baa ku xigo walaalkii lilabi wاlummi meydka ku aabbo ku hooyada ah shaqiiqi uma alakhu lilabi baa ku xigo jihadii waa isku mid laakiin quwadiiba uga hormaray uma alakhu lilabi baa ku xigo uma bnu اlakhi lilabi wاlummi weli jihat luquwadii buu wadaa hadda marka uma bnu اlakhi ibnulakhi baa ku xiga lilabi walummi ahaa uma bnulakhi lilabi baa ku xigo marka ibnulakha iyo akhu jihat eh, jihadaha ka sinaadaan ukuwada qurbigay marka kusoo kala dhow yihiin marka meydka akhaa usoo dhow ibnulakha uga dhow qurbi buu kan marka ku helay tii hore jihay ahayd qurbi uma alquwa uma alcamu adeerkii jihadii cumuumadii waayo calaa hada tartiibi tartiibtan meesha soo laguma jiran fura fura uma alcamu adeerkii calaa hada tartiibi tartiibkan sidaan aan soo sheegnay calaa hada tartiib waa marka caml shaqiiqa camli ab ibnu cam shaqiiqa ibnu camli ab saas isugu xigaan uma bnuhu eh, camkii adeerkii inankiisii baa ku xiga fa cudimat ilcasabaatu casabaadkii haddii la waayo falmowla almuctiqu mowlihii wax xoreeyey falirhu dhaxalkii lilmowla almuctiqi baa iska leh kadib marka alfuruud اlmuqadara fi kitaab illahi buu gelaya bilahi towfiiq sal اl slm alى nabiyina mxamed wعalى ali